bilowgii adduunyada beretankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaantiyo baxmidayo weey kula wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dooradiyo kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegaystayaal mar weliba aad joogtaan waa axad taariikhdu maanta waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha koowaad ee januari labada kun barnaamijka ciyaaraha dahoriyadiiyo kulmiye magaalada muqdisho oo aynu eegi doonaa ay qodobada ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir berita finaalka ayaa la ciyaari doonaa iyadoona ciyaartooyda galmudug iyo hirshabeelle diyaargarowgii u dambeeyey iminkanba bay sameynayaan sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kulmada ee koobka qaramada qaarada afrika xulka wadanka angola ayaa waxay garaaceen xulka wadanka namibia saddex gooli waxba waxayna u soo gudbeen wareega sidii dhammaadka koobka qaramada qaaradda afrika halka xulka nigeria iyo laba gool ay ku garaaceen xulka wadanka cameruun cameruun ayaa guuldaro xanuun badan kala kulmay marka nigeria sanadkan aad iyo aad ay ugu cadareynayaan waxayna ka mid yihiin wadamada sanadkan ku guulaysan karaya ee koobka qaramada qaaradda afrika sidoo kale horyaalka laliigaha kooxda barcelona ayaa shan gool iyo saddex gool lagu xaaqay kadib iyagoo garoonkooda ku ciyaarayay marka falareal ayaa shan gool ka dhalisay shafi na waxa uu shaaca ka qaaday xilli ciyaareedkan xataa haddii uu ku guulaysto champions leaga inuu ka tegi doono kooxda kubadda cagta barcelona sidoo kale real madrid iyaguna laba gool iyo hal ayay ku garaaceen kooxda les balmas hogaanka horyaalka bermeliga aaniraade ee hogaanka horyaalkada liigahana gacanta ay ku hayaan sidoo kale talyaaniganu eegi doonaa kooxda yufe ayaa taaka loo dhigay imboli halka milan iyaguna laba iyo laba la galeen kooxda kubadda cagta bologna sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa bayer munig guul weyn ayay gaareen dhanka bundisliigaha sidoo kale kulamada wareega lix iyo tobanka xulka waddanka ekuatorial geni weliba xulka wadanka geniya wada ciyaari doona caawa sideedda habeennimo halka xulka wadanka masarna caawa kow iyo tobanka habeennimo ay la ciyaari doonaan xulka wadanka ardi congo laliigahana kooxda kubadda cagta jeruna ayaa afarta galabnimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta silta vigo kulan xiiso badan asian kaabkan wareegi lix iyo tobanka indunuusiya isreeliya ayaa wada ciyaari doonaan halka tajikistan iyo xulka waddanka u a e iyaguna wada ciyaari doonaan inter milan waxay doonayaan caawa inay gadaacaan kooxda kubadda cagta ferentina kow iyo tobanka habeennimo origi ducal sidoo kale fikaabka aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta manchester oo ay ciyaari doontaa suuqa kiliibsiga ayaana ka marnay saaxiibada waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni ciyaaraha duhuriyadiiyo kulmiya magaalada muqdisho le show. On t'invite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y pas de kaga dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur radio kulmiye magaalada muqdisho hadii haddiianu eegnana dabcan koobka qarbada qaarada afrika ayaa meel xiisa badan maraya wareega lix iyo marka xulal ayaa ugu gudbaya wareega sidii dhammaadka koobka qaramada qaarada afrika xalay xulka wadanka angola ayaa xilli ciyaareedka laga yaabayahay waxaweyaan sanad mucjisa ayay u tahay xulka wadanka angola marka waxaa laleeyahay sanadkanba cid u diidi karta malahan inay ku guuleysan karayaan eh, tartanka koobka qaramada qaarada africa marka angola oo dabcan lagu tiriyo wadamada markaa dabcan eh, kubadda cagta eh, markiinu eegno taariikhda weligooda aysan ku guuleysan koobkan marka iyagoo dabcan inta badan waxa weyaan iyagu inta badan waxa weyaan koobkan qaramada qaarada africa tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii markaasi groub stageka ay ku hareen waxay ku hareen group stageka ama wareega gurubyada labada kun iyo mundiyaalka dunida way ciyaareen group stagekay ku hareen halka labada kun iyo lixdii koobka qaramada qaarada africana group stagekay ku hareen eh, labada kun iyo way wacdareeyeen kuwaatar finaalaha oo xalay gaareen ay dabcan ku hareen labada kun iyo sideedii labada kun iyo markaynu eegnana eh, tobankiina kuwaatar eh, ay ku hareen koobka qaramada qaarada africa sidoo kaleetana koobka jan kaabka la yiraahdo samafinaalka ayay gaareen labada kun koobka qaramada qaarada africa labada kun saddexiy tobankii group stageka ku hareen wareega gurubyada labada kun lixiy kaabka ayay group stageka ku hareen waa xulka wadanka angola halka labada kun sideed iyo tobankiina kuatar kaabka ayay gaareen kaaf group stage ay ku hareen markii ugu dambeysay labada kun laakiin xilli ciyaareedkan waxa weeyaan koobka hadda waxay joogaan wareega sidii dhamaadka marka waxaa laleeyahay sanadkan inaba caadi maaha angola marka saddex gool ay ku garaaceen xulka wadanka namibia ciyaaryaanka lagu magacaabo gilson dalla ayaa goolka dhaliyey isla gilson ayaana goolka laba dhaliyey marka ciyaaryaanka kaleeto oo aadka u qaatarta badan ee lagu magacaabo mabululu isaguna goolka saddexaad ayuu raacsiiyey marka eh, ciyaaryaankan waa ciyaaryan inabaana caadigan weyaan ninkan lagu magacaabo mabululu waa kuwii soddon sana jir waxa uu dhashay kowdii juun kun marka waa ciyaaryahaan kasoo jeeda qaarada africa gaar ahaan wadanka angola waana ciyaaryahaan markaad eegto xilli ciyaareedkan kan ugu muhiimsan wuxuu ciyaaraa kooxda kubadda cagta itahaad alexandaria xilli ciyaareedka lix gool ayuu siiyey kooxdiisa sidoo kale angola sideed kulan ayuu ciyaaray afar gool ayuu siiyey halka xilli ciyaareedkan koobka qaramada qaarada africa uu ciyaaray afar kulan saddex gool ayuu u dhaliyay xulka wadanka angola waa ciyaaryahanka lagu magacaabo mabululu marka namibia wadabeetii tartanka waa laga cirib xulka wadanka namibia waxa weyaan sanadkan way wacdareeyeen inkastoo waligii lixi tobanka ku hareen namibia kulankii eh, dabcan xalay kii kasii dambeeyey ama ka waa kulankii maali iyo barbaray la galeen kulankii eh, south africa afar gool ayaa lagu garaacay waxay garaaceen tunisia oo sanadkan aad iy aad u wacdareynaysa laakiin ugu dambeetii waxa weyaan xulka wadanka angola innaba caadi maaha aada yaad ay u wacdareenayaan haddaba angola tanii markii koobka qaramada qaarada afrika ay ciyaareen waxay saddex ku garaaceen xalay namibia waxay labo ku garaaceen xulka wadanka burkina faso waxay garaaceen mauritania saddex gooli labo barbarayay la gareen xulka wadanka algeria tan tartanka markii uu bilowday xulka wadanka angola afar kulan ayay ciyaareen afarta kulan saddex ka mid badiyeen hal kulanna way badiyeen hal kulan barbarayay galeen ayay ah, leeyahay halka saddex kulan ay badiyeen marka waxaa aad iyaad loo ammaanaya tababarahooda ninka loo magacaabo pedro colsalves eh, waa tababaraha xulka wadanka angola sanad qurux badan ayuu ku qaadanaya marka xulka wadanka angola sanad cajiib ayay qaadanayaan wareega sididhamaadka ayay u gudbeen halka wadanka cameroun iyagu waxa weyaan in tartankan uusan bilaabin kahor koobka qaramada qaarada africa waxaa loo saadaalinayay inay ku guuleysan karayaan koobkan eh, koobka qaramada qaaradda africa laakiin cameroun ugu dambeetii tartanka waa laga ciribtiriyay marka cameroon laba gool ayaa lagu garaacay wadanka cameroon markaynu eegno taariikhda markii ugu dambeysay iyagu waa kooxda ugu badan koobkan ku guuleystay koobka qaramada qaarada africa labada kun iyo todobadii ay ku guuleyseen waa todobiiy tobankii labada kun iyo labadii labada kun iyo waa sanadkii labada kun ay ku guuleyseen kun sagaal boqol waa sideetan iyo kun sagaal marka shan jeer ayay haystaan markii ugu dambeysana labada kun todobiiy tobankii ay ahayd markii koobka qaramada qaarada afrika ay ku guuleysanayeen markaasina labada kun todobaiyo tobankii waxay ka qaadeen xulka wadanka masar waxay ahayd shantii februaayo labada kun iyo todobiyo tobankii markaasina ciyaaryahaanka lagu magacaabo vicente abubakar ayaa goolka kuwaad u dhaliyey waa goolka labaad halka ciyaaryahanka loo magacaabo inkululu isagoona goolka kale u dhaliyay marka waxa ugu dambeysay shantii februaayo labada kun todobiyo markaasina xulka wadanka masar ay ka qaadeen tartankan marka cameroon waa wadan khatar badan laakiin ugu dabeetii tartanka ayaa laga ciribtiray xulka wadanka nigeria sanad qurux badan ay qaadanayaan lugman oo u kooxda atlanta ayaa labada goolaliyey mid kamid a ah waxaa caawiyay ninka lagu magacaabo semhen oo loo arko mid kamid a ah waryahanada u khatarta badan ee taariikhda kasoo baxa qaaradda africa marka wadanka nigeria iyagu saddex jeer ay koobkan haystaan kunsagaalboqolsideetankii oo markii ugu horeysay ay qaadeen kunsagaalboqolsagaashan afartii ay ku guuleysay markoodii labaad waxaana ugu dambeysay labada kun saddex tartankan inay ku guuleystaan markaasina nigeria ayaa waxay ka qaadeen xulka wadanka burkina faso waxay ahayd tobankii februaayo labada kun saddex markaasina xulka wadanka nigeria waxay haysteen ciyaaryahaano aad u khatar badnaa xilligaasi victor moses iyo oja iyo ciidaankii la oran jiray deye iyo markaa ciyaaryahaano khatar badan ayay xilligaasi haysteen xulka wadanka nigeria markaa eh, inay wacdareeyaan saddexi tobankii ugu dambeysay xulka wadanka nigeria laakiin ugu dambeyntii waxa ay dabcan hadda ay gaareen wareega sideedda koobka qaramada qaarada africa andre onana golahaya manchesterna wuxuu dib ugu laaban doonaa magaalada manchester isla maanta marka wuxuu safan doonaa kulanka horyaalka toddobaadkan ay ciyaari doonto koox kubadda cagta manchester laakiin caawa kama soo gaari doono kulanka efekaabka koox kubadda cagta manchester ay ciyaari doonto marka koobka qaramada qaarada afrika sanadkan aad aad ayay u acdarinayaan xulalka angola iyo waliba wadanka nigeria dhanka kalena dhegeystayaal hadii aynu eegnana eh, kulamo xiiso badan ayaana caawa la ciyaari doonaa iyadoona koobka qaramada qaaradda afrika sanadkan waxa weeyaan aan la saadaalin karin cidda ku guuleysan doonto maadaama waxa weeyaan eh, sanadkan eh, kooxo badan ay wacdareynayaan sida angola iyo weliba xulka wadanka algeria markaynu eegno caawa kulamada jirana dabcan waxaa wada ciyaari doonaa xulka wadanka equatorial geni iyo weliba xulka wadanka geni waa laba wadan oo markaa walaalo ah waa equatorial geni weliba geni marka labadan wadan waa laba wadan taariikh isku leh marka eh, tan iyo markii dabcan koobkan qaramada qaarada africa ama dhammaan tartamada oo idil waxay ciyaareen equatorial geni iyo weliba xulka wadanka geni kulmo markaasi dabcan eh, gaaraya ilaa afar jeer laba kulan geni ayaa badisay halka laba jeerna xulka wadanka equatorial geni ay guul markaasi gaadhay marka mid labalaba kulan ayay wada badiyeen marka caawana waxay doonayaan midkooda ayaana tartanka laga ciribtiri doona ama equatorial guinea ayaa tartanka macsalaameyn doonta ama xulka wadanka guinea ayaa wadanka macsalaameyn doona marka waa laba wadan wanu arki doona kole cid la macsalaameyn doona laakiin sanadkan labada kooxoodba way waxdareynayaan midkooda ayaana wareega sideedamaadka koobka qaramada qaarada afrika ee aadi doona marka markaynu eegno sidoo kaleeto taariikh ahaan waxaa jira kulamo heer caalami ah ay wada ciyaareen labadan markii laga reebo kulamada friendly ama kulamada saaxiibada ah ama kulamada saaxiibtinimada ah markaynu eegno labadan kooxood weligooda kulan heer caalami ah maysan wada ciyaarin marka inta badan friendly wada ciyaaraan marka labada wadanba waa laba wadan aad aad u qatar badan markaynu eegno xulka wadanka ecuadorial geni shantii kun ugu dambeysay waa wadaan beatin halka xulka wadanka geni iyaguna haayo shantii kun laba jeer ay badiyeen laba jeer la garaacay hal jeerna barbare ay galeen markaa waynu arki doonaa labadaba waxay haystaan ciyaaryahaano aadaeed u khatar badan oo wacdareeyey markii ugu dambeysana senegal ayaa garaacday wadanka geni laba gool iyo hal kulankii ugu dambeeyey saddex iyo labaatanka ay wada ciyaareen Eh, halka sidoo kaleeto wadanka equatoria gana iyaguna kulankii ugu dambeeyey ay afar gool ku garaaceen xulka evercost oo wadanka sanadka martigelinaya oo martigeliyey oo dabcan laakiin tartankan waa laga ciriibtiray marka equatorial gani tartankan iyagu waxa weeyaan waxay ka mid yihiin kooxaha eh, goolasha ugu badan dhaliyey waxay afar gool ka dhaliyeen evercost waxay sidoo kaleeto ka dhaleen afar gooli labo eh, xulka wadanka genebezo waxay halhal la galeen xulka wadanka nigeria marka equatorial gani sanadkan ninaba caadi maa labo gol ay waxay ku dhaliyeen sideed gool sagaal gool ayay dhaliyeen xil ciyaareedkan koobka qaramada qaaradda africa waana sababta looga cabsanayo xulka wadanka geni marka equatorial geni waa wadan ay sanadkan ay wacdareen karayaan laakiin waxaa isha lagu hayaa wadanka masar mow saalax kulankan wuu siigi doonaa xataa kulanka sideed dhamaadka waxaa macquula wareega afardhamaadka inuu eh, dabcan uu fursad u helo eh, xulka wadanka masar ayaa saddexdii jeer ugu dambeysay aysan wada badin tartanka koobka qaramada qaaradda africa waxay la ciyaareen xulka wadanka kulankii ugu dambeeyey waxay la ciyaareen kabafade laba gool laba gool ayay la galeen waxay la ciyaareen xulka wadanka ghana laba gool laba ay la galeen waxay sidoo kaleeto la ciyaareen xulka wadanka mozambique labaiyo labo marka iyagu waxa weyaan masar bareejo ayay kusoo baxeen saddex dhibcood ayay shaqaysteen saddexdii kulan ee ugu dambeysay laakiin caaw waxay iswajahayaan kooxda lagu magacaabo r congo marka kooxdan indhaba caadi maha laakiin rikoor fiican ayay haysataa xulka wadanka masar shan jeer ayay garaacday rd congo halka hal jeer keliya ay guuldaro kala kulantay kulankii ugu dambeeyey wada ciyaaran labadan xul waxay ahayd lix iyo juun labada kun sagaaliyo tobankii markaasina xulka wadanka masar ayaa laba gool ku garaacday xulka wadanka ardi congo marka eh, kulankii ugu dambeeyey xataa mow saalax ee gool ka dhelay inkastoo mow saalax kulankan uusan ciyaari doonin sidoo kaleeto markaynu eegno labadan kooxood waxay wada ciyaareen kulan heer caalamiya toddobadii setembar labada kun iyo oo mundiyaalka dunida ay isku arkeen wareega gurubyada wadanka masar ayaana kulankaasi hal gool ku garaacday ninka ciyaaryaanka ugu khatarta badnaa taarikhda egypt ninka abutariika ayaana goolkaasi dhaliyey markaynu eegno marka labadan jeer labada labadan kulan ama kulanka udhexeeya caawa masar iyo weliba aadii konga waa kulan xiiso badan konga xataa iyago xataa waxaweyaan saddexdii kun ugu dambeysay barbare ayay wadagaleen sida xulka wadanka masar oo kale su-aal oo kale xulka wadanka adigonga tan iyo markii tartanka koobka qaramada qaaradda africa ayay dabcan ay ciyaareen markaynu eegno inta badan barbare ayay galayeen su-al oo kale waxay ciyaareen tanzania barbareayay la galeen goolal hal waa goolal la waxay barbare la galeen morocco waxayna sidoo kaleeto barbare la galeen xulka wadanka lagu magacaabo waa xulka wadanka waa kulankii ugu dambeeyey xulka wadanka namibia namibia aad iy aad namibia waa zambia weeyaan zambia ayay hal iyo hal la galeen marka iyagu xataa guul maysan gaarin tan iyo koobka qaramada qaaradda afrika markii uu bilowday marka masar waxay doonayaan mau saalax la-aan in koobkan qaramada qaaradda afrika wareegiisa xiga ee sideedhamaadka ay gaaraan hadii ay ka gudbaan marka masar iyagu taariikhda waa mid ka mid a ah kooxaha ugu khatarta badan ee koobka qaramada qaaradda afrika markaynu eegno laakiin kooxda kubadda cagta masar waxaa ugu dambeysay koobkan ay ku guuleystaan labada kun ugu yaraan waxay haystaan toddoba jeer marka waa toddoba jeer ay ku guuleysteen koobkan kun sagaal boqol markoodii ugu horeysay ay qaadeen markoodii labaad konton konton iyo sagaalkii markoodii saddexaad kun sagaal boqol koodii afaraad kun sagaal boqol koodii shanaad labada kun lixdii labada kun ay ku guuleysteen koodii lixaad labada kun tobankiina markoodii ugu dambeeyey ku guuleysteen marka markii ugu horeysayna waa markii ugu dambeysay wayaan koobkan ay ku guuleystaana waxay ahayd kow iyo soddonkii januari labada kun iyo tobankii markaasina waxay koobkan ka qaadeen xulka wadanka gaana marka iyagu waxa weyaan ugu yaraan afar iyo toban sano ayaysan ku guuleysan koobkan qaramada qaarada africa marka mow saalaxna inta badan waxaa lagu dhaliilaa in uusan koob weli u qaadin xulkiisa wadanka masar inkastoo wadankan uu yahay wadanka ugu badan taariikhda ku guuleystay koobka qaramada qaarada africa laakiin waxa weeyaan Eh, iyagu waxaa leeyahay ah, mowsal waxaa leeyahay dhibaato badan ayaa haysta xataa xulka wadanka adi congo caadi maaha marka iyagu xataa waxay ku guuleysteen laba jeer kun boqol lixdan iyo sideedii markoodii ugu horeysay taariikhda iyo kun boqol toddobaatan iyo ku guuleysteen markii ugu dambeysay ee ku guuleystaan markaasina waxay laba gool iyo waxba ku garaaceen xulka wadanka zambia waxay ahayd afar iyo tobankii maaj boqol afartan waa kun boqol toddobaatan iyo afar ayay xilligaas ay ahayd markii ugu dambeysay xulka wadanka rd congo oo ku guuleysto koobka qaramada qaarada afrika hagaag dhegeystayaal waxaa lagu maadeysanayaa eh, xulka waa kooxda kubadda cagta barcelona shafi hernandes waa tabcaan marka waxaa isagu xilli ciyaareedkan xataa markiiu dhamaad wuu ka tegi doonaa kooxda barsha sababtay tahay kooxda kubadda cagta barcelona sanadkan waa sanad ay aadaed u liitaan marka waxaa loo maraya dhanka dhaawaca waxaad arkaysaa in xataa ay ciyaarayaan ciyaaryahaano aadaeed u daayar sida ninka lagu magacaabo hector fort waa ciyaaryahaan la kaseenin marka sidoo kaleeto waxaa dabcan la ciyaarsiinayaa inaki biena oo marka ciyaaryahaan daayara lamin iyo oo ciiraan daayara marka waxaa leeyahay kooxda baalsha sanadkan sanad xun ayay u tahay halka ciyaaryahaano muhiim ay ka dhaawaceen xataa markaad eegto keedkooda waxaad arkaysaa ciyaaryahaan la kasinin sida ciyaaryahanka loo magacaabo marco gu ciyaaryahan la yidhaahdo victor ruki waa ciyaaryahan dhawaan ay soo qaateen fermil lobas oo kale waa fiican laakiin ciyaaryahan la yihahdo kasedo waa kasado weeyaan bedri oo isagu xataa waxaweyaan gool xaal la dhaliyey marka dhammaan ciyaaryahanadooda waxaad arkaysaa in ciyaaryahaana tabcaan ay yihiin marka barsha waxaa leeyahay sanadkan waa sanad ay aad aad u liitaan eh, markaynu eegno gerard morino iyo goolka waad ku bilaabay valerial kadibna waxaa weeyaan valerial way labeeyeen ikhay gundogan ayaa gool dhaliyey bedri ayaa berberiyey eric bely ayaa gool iska dhaliyey kadibna eh, ninka lagu magacaabo consalo eh, guades ayaa goolka dhaliyey kadibna way way sadexeeyeen way afareyeen kadibna way shanayeen kooxda kubadda cagta valerial haddaba valerial inay garaacaan hadda waxay ka dhigantaha koox kubadda cagta barcelona sanadkan waxaa laga dhaliyay sagaal iyo labaatan gool marka horyaalka wadanka sbain waa sanad ay aad iyo aada u liitaan marka sanadkan in laga dhaliyo eh, dabcan eh, goolal gaaraya sagaal labaatan gool waa sanad aad dabcan dareemeyso goolasha ugu badnaa in laga dhaliyay waxaan ognahay xilli ciyaareedkii ugu dambeysana horyaalka ay ku guuleysanayeen kooxda kubadda cagta barsha gabi ahaanba dhammaan kulamadooda ay ciyaareen soddon iyo sideed kulan keliya waxaa laga dhilay labaatan gool xil ciyaareedkana sideed iyo labaatan gool sagaal labaatan gool ayay sii mariyaan xil ciyaareedkii hore sideed iyo ay dhibcood ku qaadeen soddon iyo sideed kulan ay ciyaareen sideed iyo labaatan ka ay badiyeen afar kulanna barbar ayay galeen lix kulan waa la garaacay toddobaatan gool ayay dhaliyeen labaatan gool ayaa laga dhaliyay konton gool oo dhalin ay haysteen oo dabcan markii la kala jariyo goolasha markii laga dhalay marka marka oogno marka barcelona sanadkan waa sanad ay aadiyad u liitaan marka barsha eh, hadda afartan afar dhibcood ay leedahay waxay ka dambeeyaan kooxda kubadda cagta real madrid ugu yaraan eh, dabcan toban dhibcood ayaa leeyahay ka badan marka afartan ay leeyihiin halka konton ay leedahay marka dhibco badan ayaa udhexeeya labadan kooxood marka eh, ilaa iyo dhibcood labaiyo toban dhibcood meelaha ayaa udhexeeya haddaba real madrid konton afar ayay leedahay jeruna konton labo galabta ayay ciyaari doontaa barsha waxay leedahay eh, dabcan afartan iyo afar afartan leh atletic madrid iyo atletic balbamn afartan iyo ko marka haddii labadan kooxood ay wada badiyaan kulamada kusoo wajahan marka waxaa leeyahy barcelona hataa kaalinta lixaad ay u laaban karayaan marka barsha waa sanad ay u liidato laakiin shirka jaraa'id kadib shaafi ayaa hadlay wuxuu leeyahay aniga halaan bacdi barcelona wuxuu dhahay aniga macalin ma noqonayo waan baxayaa markii xil ciyaareedkan ay dhammaato ama markii la gaaraba juun waan baxaya ayuu yihi xataa haddii aan jaamisli ku guuleysto waan ka tegaya ayuu barcelona waana sababta sababta wuxuu yidhi isagu mar hore ayuu sheegay inuu ka tegi doono barcelona haddii uusan koob u qaaday marka wuxuu yidhi haddii aan ku guuleysan waayo koob isaga hore ayuu sheegay lakiin wuxuu yidhi xataa haddii aan sanadkan jaamisli ku guuleysto waan ka tegayaa barcelona sababtay tahay barcelona sanadkan waxa weeyaan way sanad ay liitaan laakiin shaafi isagu wuxuu doonaya inuu ka tago barcelona uu tago koox fiican oo lacag bixin karaysa maadaama barcelona dhaqaale dariya haysato barcelona ma awoodo in ciyaaryahaan xataa soddon milyan ay kasoo bixiyaan xil ciyaareedkan xataa toban milyan ay kasoo bixiyaan ma awoodaan marka barcelona waxay u baahan tahay e, tababari weyn oo markaa jacburin karaya inta uu haysto sida jose morin kale marka barsha waa la garaacay shan gool iyo saddex gool ayaa lagu garaacay halka marengeska real madrid iyaguna waa cadcadka weyaan real madrid ayaa laba gool iyo hal waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta las balmes finishas ayaa goolka barbaraha keenay kadibna jowomeni sideed afar daqiiqo tony cruz ayana goolkaasi ka caawiyay marka real madridna sanadkan aad iyo aad ay u baashaalayaan halka sidoo kaleetana kooxda yuve iyagu waxa weyaan barbaray la galeen kooxda emboli ciidaanka milig ayaa roosaha ka qaatay halka ac milan iyaguna fursad fiican ay haysteen laakiin waxa ay dabcan barbaro labaiyo laba la dhaafi waayeen kooxda kubadda cagta bologna halka newcastle iyaguna ay garaaceen kooxda fulham wareega efe kaabka ee soddon labaad una usoo gudbeen wareega lixi tobanka bayer munig iyaguna wadada guulaaya kusoo laabteen kadib markii saddex gool laba gool ku garaaceen laakiin waxaa dhibco lumaysay kooxda kubadda cagta ee bayer leverkusen bayer leverkusen ayaa barbaro la gashay goola la hadda waxaad dareemaysaa in la kooxood ba had isku dhow yihiin afartan dhibcood ee leedahay bayer munig bayer leverkusen waxay leedahay afartan sagaal dhibcood laakiin bayer waxa lagu amaanaya hal ciyaareedkan waa kooxda keliya abitin ah markaa yurub markii la eego sagaal toban kulan ayay ciyaareen shan toban kulan ayay badiyaan afar kulan barbaro wax guuldara ma aysan qaadan konton gool ayay dhaliyeen afar iyo toban goolna waa laga dhaliyay waa hay dhegeystayaal wel waxaa barnaamijka ciyaaraha duhurreediyo kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markaan hadii haddiiaanu eegnana tartanka degmooyinka iyo weliba e, gobolka banaadir ayaa maalinta berita ah ee fiinaalkiisa la ciyaari doona adaba tartankan waa tartan xiiso badan oo markii la eego e, sanadkan hirshabeelle iyo weliba galmudug dabcan midkood ay ku guuleysan karayaan haddaba maamulka hirshabeelle diyaargarowgii ugu dambeeyey ayay sameeyeen sidoo kale ciyaartooydooda waxaynu ognahay toddobaadkan gudihiis in loo waday magaalada balcad ee gobolka shabeelada dhexe halkaasi oo webiga markaa ay kusoo dabaashaa tageen oo halkaasi ay muddo ay ku sugnaayeen laakiin hadda waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho marka tababarkii ugu dambeeyey ay qaadanayaan ciyaartooyda galmudugna sidoo kaleeto xaflado qurux badan ayaa loo sameeyey oo markaynu eegno xafladahaasi waxaa lagu maamuusayey ciyaartooyda sidoo kaleetana hadiyado qurux badan ayaa loo ballanqaaday iyadoona markaasi dabcan tababaraha xulka maamulka galmudug axmed taliil uu shaaca ka qaaday in aad io aad u xiiseynayo sanadkan boqolkiiba boqol warajeynayo haddiisan calafka uusan u diiday inuu koobka uu ku guulaysto haddaba macalinka axmed tahliil waa macalin aad aad u badan waana macalin markaasi dabcan doonaya sanadkan inuu taariikh sameeyo laakiin markaad eegto waa laga nasiib fiican yahay oo macalin cabaas ayaa ka nasiib badan macalinka hirshabelle haddaba macalinka maamulka galmudug oo waraysi gaar ah bixinay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in weligiisa uusan ku guulaysan marka waxa uu doonayaa inuu markii ugu horreysay ku guulaysto isagu waa macalin wanaagsan boqolkiiba boqol laakiin markaad eegto eh, dabcan nasiibka waa inuu ku saacidaa waxaad arkaysaa wanaagsan boqolkiiba boqol mar qaar nasiibka ku saacidi waaya laakiin macalinku waxa weeyaan macalinka galmudug aad yaad ayuu u badan yahay waxaana uu doonayaa sanadkan sanad qurux badan inuu dabcan eh, uu u qaado koobka abaamul goboleedyada weliba gobolka banaadir sanadkan finaal ay gaareen haddaba maamulka galmudug tani markii uu tartan ku hirshabeelle ayay markaa barbare la galeen hal gool xili dambe laga soo bareejeeyey sidoo kaleetna waxa ay garaaceen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay garaaceen maamulka jubbaland kulankii kambaaga ahaa waxay guuldaro ay kala kulmeen xulka maamulka eh, gobolka banaadir lugta koowaad laakiin markii dambena iyaguna waxay garaaceen gobolka banaadir oo wareega afardhamaadka gebi ahaanba ay ka ciribtireen halka maamulka hirshabeelle markaynu eegno tan iyo tartanka markii uu kulankoodii ugu horeeyey waxay la ciyaareen maamulka galmudug barbadhac ayayna ku heshiiyeen xilli dambe ayna goolka dhaliyeen kulankoodii labaadna markaa deegto waxay la ciyaareen gobolka banaadir oo markaa siddeetan daqiiq ilaa toddobaatan daqiiq la hakiyey ama la joojiyey kadib markii eh, taageerayaasha gobolka banaadir ay shaqaaqo garoonka dhexdiisa ay ka sameeyeen saddexdii dhibcoodno sida ayaa lagu siiyey kulankii kaleetana waxay u baxeen xulka maamulka eh, markaynu eegno jubaland waa la garaacay hirshabeelle laakiin hirshabeelle way ka cashaysay jubbaland waa tii hadda finaalka ay joogaan wareega afardhamaadka ay ku soo garaaceen sidoo kaleetna markaynu eegno hirshabelle saddex dhibcood ayaa la siiyey kulankii koonfur galbeed soomaaliya maadaama koonfur galbeed soomaaliya ay diideen gebi ahaanba inay tartanka ay ka qayb galaan maadaama dabcan ciyaartooydiisi ama ciyaartooydooda lagu weeraray gudaha magaalada muqdisho tababaraha maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu hore u sheegay in ay ka dambeeyeen arrintan taageerayaal ee calanka maamulka galmudug xiran marka ugu dambeyntii labadan kooxood hirshabeelle iyo weliba ee galmudug waa laba kulan ama waa laba kooxood markaan la saadaalin karin cidda ku guulaysan doonta hirshabeelle sanadkan mucjiso ayay ku socotaa sababtay tahay tan iyo tartanka markuu bilowday ilaa hadda sagaashan daqiiq marka la eego ciyaarta hal gool ayay ka dhaliyeen waana goolkii galmudug galmudug markaa waxa weeyaan iyagu xataa waa koox inabaan caadi aad aad u khatar badan marka hirshabeelle lama dhagaalsan karayo sidoo kaleetana maamulka galmudug iyaguna waa kuwo kaleeta oo awood ah lama dhagaalsan karayo markaynu eegno taariikh ahaan dabcan kooxda markii sanad koowaad koobka laga qaado sanad kaleeta way guulaysataa laakiin markaad eegto soomaaliya degmada warta nabadda oo aynu ognahay tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir laba sano xiriirah ayay fiinaal gaadhin sidaas ay tahayna waa laga qaaday sanadkii hore kooxda gubadley ama deegaanka gubadley ayaa tartanka ku guulaysatay kadib markii gubadley mucjiso ay samaysay tartanka waxaa weyaan gebi ahaanba ka saartay kooxdii laba sano xiriira ah fiinaalka ay gaadhaysay marka kubadda cagta mararka qaar waxaa weyaan laba sano ayaa fiinaal gaari koobka waa qaadaya mararka qaar waxaa weyaan kama soconayso laakiin mar weliba galmudug waa ku xawood badan marka waa in marqaar aad iyo aad u awood badan nasiibku ku saacidaa marka hirshabelle iyaguna waxa weyaan sanadkan waa sanadkii ugu horreyay finaal ay gaareen waa sanad markaasi taariikh ay sameeyeen waxaana aad iyaad looga mahad celinayaa macalinka daadayaar macalin cabaas macalin cabaas ayaa sanadkii ugu dambeeyey koobkan isagoo markaa dabcan eh, ku guulaystay isagoo dabcan yeeryahaana oo waxa uu dabcan ka qaaday gobolka maamulka galmudug marka wuxuu doonayaa taariikh kale inuu sameeyo isagoo dabcan ciyaartooy waa ku guulaystay koobkan wuxuu doonayaa isagoo dabcan macalin inuu koobkan uu ku guuleysto eh, tartanka eh, eh, markaynu eegno maamul goboleedyada ee weliba gobolka banaadir haddaba tartankan taariikh ahaan markaynu eegno ee dabcan maamulka jubaland iyagu way ku guuleysteen tartankan sidoo kaleete maamulka puntland ay ku guuleysteen marka gobolka banaadir iyagu ay ku guuleysteen keliya marka saddex maamul ayaa dhiman saddexda maamul midkoodana way abaarbixi doonaan ama ha noqdo Eh, hirshabel hamaan ha noqoto ama galmudug marka laakiin koonfur galbe somaaliya waxay rajeynayaan sanadka soo socdo in meel fiican ay tartanka ka gaaraan dhanka kalena dhegeystayaal haddiinu eegnana wararka ugu dambeeya suuqa kaliibsiga maalinta khamiista ayaa la xiri doonaa gebi ahaanba suuqa kaliibsiga maadaama bisha kooda ay tahay haddaba markaynu eegno eh, ugu afar kooxood ayaa la saadaalinayaa in suuqa kaliibsiga ay yariahaan ay ka qaadan karayaan eh, markaynu eegno dabcan kooxda kubadda cagta jhelsia ayaa waxaa leeyahay waa kooxda koowaad ee weryahan qaadan doonta hadaba jelsia waryahanadooda xil ciyaareedka markaad eegto jackson ayaa u gool badan inkastoo col belmer uu yahay ciyaaryahan qandax ka ciyaara laakiin isaga uu yahay kan ugu goolasha badan laakiin waxaad dareemaysaa in weeryahanadooda aysan sanadkan aysan waxaweyaan weyna xata toban gool aysan dhalin markaad eegto eh, dabcan eh, nicholas jackson sideed gool ayuu haystaa xil ciyaareedkan markaad eegtana sidoo kaleetana raxim salin todoba gool ayuu haystaa marka waana sababta jelsea weliba u baahantay waryahaan weeraan xil ciyaareedka labaatan gool dhalin karaya marka saddex dooq ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee chelsea kan koowaad waxaa leeyahay ciyaaryahaan daayara oo lagu magacaabo duran ayay soo qaadan karayaan oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo astovilla astovilla ayaa ciyaaryahaankan eh, dabcan waxay kasoo bixisay lacagna milyan waxay doonayaan inay iska fasaxaan laakiin unai waxa uu shaac qaaday haddii labaatan milyan chelsea ay diyaar u tahay in eh, dabcan ay fasixi karayaan ciyaaryahaankan hadaba markaynu eegno tababaraha kooxda kubadda cagta stovilla ayaa waxaa u shaaca ka qaadan uu yahay ciyaaryahan muhiima laakiin dabcan haddii uu doonayo inuu baxo la fasixi doono marka chelsea waxaa leeyahay ciyaaryahanka ee labaatan sana jirka dooran ayay soo qaadan karayaan haddaba ciyaaryahankan waa ciyaaryahan fisicaal leh marka aad iy aad u khatar badan laakiin waxaa leeyahay oo madan qabsan doona kooxda kubadda cagta chelsea maadaama chelsea ay ku dhiban tahay dhanka gooldhalinta marka xilciyaareedkan inkastoo xilciyaareedkii hore xilciyaareedkan boqolkiiba boqol xilciyaareedkan ay aad iyo aad u wanaagsan tahay eh, markaynu eegno marka chelsea waxaa leeyahay dooqooda koowaad waa duran waa wiil dayara halka sidoo kaleetana kariim bizema ay soo qaadan karayaan kariim bizema ayaa doonaya inuu yurub kusoo laabto marka waxaa leeyahay saddex kooxood ayuu ku biiri karayaa ama waa arsenal ama waa chelsea ama waa kooxda kubadda cagta ma united oo iyaguna doonaya in sanadkan weryahaan ay soo qaataan sidoo kaleeto eh, markiiaynu eegnana eh, dabcan kooxda kubadda cagta ee eh, arsenal iyagu xataa waxay doonayaan inay weeryahan soo qaataan marka waxaa leeyahay arsenal way ka go tahay in weeryahan soo qaataan sababtay tahay kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan waxay u baahan yihin horyaalka bermeliga waxay ku jiraan tartanka champions leaga marka ma doonayaan in markaa dabcan xil ciyaareedkan ay si xun ay dabcan ciyaaryahanadooda ay u bahdilmaan maadaama xil ciyaareedkii hore horyaalkii bermeliga laga qaaday muddo ay gacanta ku hayeen marka waxaa leeyahay arsenal iyagoo xataa karim benzema ayay soo qaadan karayaan evantoni macquul ma aha inay soo qaataan maadaama siddeetan milyan uu ciyaaryahaankan uu joogo marka arsenal waxaa leeyahay keliya hal waryahaan oo waxay doonayaan ugu yaraan soddon milyan ku fadhiya ma doonayaan soddon milyan ka badan afartan milyan konton milyan lixdan milyan in xil ciyaareedkan bishan january ay bixiyaan waxay doonayaan in markii la eego keliya ee eh, dabcan ugu yaraan labaatan milyan iyo soddon milyan ay ku qarash karayaan weeryahan marka arsenaal way doonaysa ciyaaryahan qadaxin ka ciyaara sida ciyaaryahanka lagu magacaabo ama du'naana oo ciyaara koox kubadda cagta afartan oo soo qaataan laakiin waxa weeyaan arsenaal ma bixin karayaan qarashkaasi oo sidaa saahid u badan marka arsenaal waxaa leeyahay iyagu ujeedkooda waxa uu yahay inay soo qaataan ciyaaryahaanka aad ku qatarta badan ee eh, lagu magacaabo bobi farmino hata way soo qaadan karayaan sidoo kaleet waxay soo qaadan karayaan karim benzema waa macquul weyaan marka arsenal weynaan ayagu lacag badan ay bixiyaan marwan marka arsenal suuqooda kaliibsiga waa intaa dan kaleetana markaynu egno kooxda manchester united iyagu xataa suuqa kaliibsiga ay ku jiraan laakiin ninka lagu magacaabo sir jame red kalef oo dabcan boqolkiiba shan iyo labaatan ka leh ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xil ciyaareedkan lacag badan ku qarashgarin doonin marka waxaa leeyahay magister iyagu xil ciyaareedka soo socda ayay ciyaaryahaano badan soo qaadan doonaan sida fenisia jr maadaama keli imbabe uu aadi doono kooxda kubadda cagta iyo madrid fenisias ayaa ka tegi doona kooxda manchester inuu ku beeri doona marka waxaa leeyahay eh, manchester iyagu xoogooda ugu weyn suuqa kalibsiga waa xil ciyaareedka soo socda ayaa la leeyahay ugu dambeyntiina markaynu eegno kooxda kubadda cagta markaynu eegno liverpool iyagu suuq kuliibsiga waa ma gelayaan sidoo kaleeto markaynu eegno kooxda kubadda cagta masiti ma gelayaan suuq kuliibsiga sboris oo kale team wenner ayay soo qaateen iyo ciyaaryaano kale oo difaaca marka dhanka latanadiya madrid iyagu suuqooda kala iibsiga ma doonayaan ciyaaryaha kale soo qaatay inkastoo lambar sagaal leeyahay karim bisama xataa si shoog ah noqon doonto maadaama lambar sagaal aysan haysan eh, kooxda real madrid laakiin baasha ayay dhibaatada u haysataa baaldi ayaa ka dhaawacmay inta xil ciyaareedka uu ka maqnaan doono marka macalin shaafi xataa wuxuu shaaca ka qaaday inu ognahay inuu bixi doono xil ciyaareedka marka u dhamaada xataa haddii ku tartanka champions liga marka dhibaato badan ayaa haysataa kooxda kubadda cagta baarsha marka kooxaa kaleeta markaynu eegna intermilano kale suuqoodka liibsiga ma doonayaan ciyaaryahan soo qaataan naaboli oo kale suuqoodka liibsiga ma doonayaan ciyaaryahan soo qaataan kasta leeyahay hal ciyaaryahan ay hadda ku dhow yihiin yuvendus oo kale iyagu xataa suuqoodka liibsiga ma doonayn wax kale ay ku soo darsadaan marka suuqa liibsiga maalinta khamiista ayaa la xiri doonaa dhegeystayaal guud barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabaynana ol kulan